بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بأن آيات تضباطا إيكو إلى آيات سديتا إيا أفر سورة القصص الله سبحانه وتعالى قدردي سئنوش هذي وحاودا بيس وهو الله الله وين laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooyaane lahu alle waxaa u sugnaaday alxamdu mahad filulaa ta horo adduunka iyo walaakhirati oo labadaba afcaashiisu wuu ku mahadsan yahay allah subxaanahu wa tacaala walahu lxukmu xukunka allah iskaliya maamulka wailay xaggiisaa turjacuuna lidiin celinaya qul waxaa tidhaa ara'aytum bal warama in jecla allaahu alla hadduu ka yeelo calaykum dushiina alleyla habeenka sarmadan kii ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa laga gaadho man ilaaheebaa ilaahun ilaahoho kayrullaahi alla keyrkii oho yaatiikum idinla iman lahaa bidiyaain iftiin aada wax ku aragtaan afalaa tasmacuuna miyaydaan waxba fahmayni wey samciga miyaydaan waxba fahmayni baa laga wadaa afalaa tasmacuuna wa miyaydaan maqlayni oo waxba fahmayni allah subxaanahu wa tacaala nicmadiisa habeenka hadduu daaim ka yeelo uu waaba beri waayo iftiinba la waayo dhibaatada lala kulmi lahaa kaale arag caryaa idin keeni lahaa hadduu alla habeenka daaim ka dhigo ilaa yowma alqiyaama cidda iftiin idin keeni lahayd ood ku shaqaysan lahaydeen waa oo maalin idin keeni lahaa bilmatan ama dayax idin keeni lahaa waa cidee waa ilahede sheega wey marka cid sheegi kartaa ma jirto cid samada iyo ardada anigaa wax ka qaban tidhi inkastoo ilaahnimo ay sheegteen ilaa hadda lama hayo qul waxaa tidhaa ara'aytum bal warrama in jacala allaahu alla hadduu yeelo calaykum dushiinna alleyla habeenka sarmadan kii daa'ima ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha man axadkeebaa ilaahun ilaahoho hayrullaahi alle keyrkii ah oo yatiikum idinla iman lahaa bidiyaain iftiin aada iftiinsataan afalaa tasmacuuna miyaydaan maqlaynin samaaca fahmi wey miyaydaan waxba fahmaynin qul waxaad ku tidhaa haddana mar kale ara'aytum bal warrama in jacala allaahu alla hadduu ka yeelay calaykum dushiina annahaara maalinta sarmadan tii joogtaa ilaa yowmi alqiyaamati inta qiyaamaha laga gaadhayo man axadkeebaa ilaahun ilaahaho hayrullaahi alla keyrkii ah oo yaatiikum idinla iman lahaa bileylin habeen taskunuuna aada xasishaan oo raaxaysataan fiihi habeenka dhexdiisa falaa tubsiruuna miyaydaan xaqa arkayn allaha sidaa yeelay maad garataan oo raacdaan joogta noqoto oo habeenba la waayo maanta maantao dhan markaad daashaan habeenkaad raaxaysan lahaydeen awa alla subxaanahu watacaala labadoodu inoogu talagala midna in la raaxaysto midna la shaqaysto oo wax dhibihiba oyna jirin waa la cajisi lahaa hadii habeen midhan uu yahay waa la cajisi maalin midhan haday tahayna waa la cajisi lahaa waa la yaabi lahaa hadda waxaa la sheegay adduunka meelo kamida mid ah. oo kale iyo afar iyo labaatan saac wayaa la yidhi soonkooda waa afar iyo labaatan sac baynu qoraxdu dhacayn intay dhici oo habeen ay tahayna laba sac kama badnaan lay waqtiyaha qaarkood marka allah subxaana wa tacaala nicmadaasu inoo sheegay qul waxaa tidhi ara'aytum bal warrama in jacala allaahu alla hadduu yeelo calaykum dushiina annahaara maalinta sarmadan tii joogto ah ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa laga gaadho man axad keebaa ilaahun ilaaho hayrullaahi alla keyrka ah oo ya'tiikum taskunuuna aada xasishaan fiihi ood raaxaysataan falaa tubsiruuna alxaqa xaqa ma weydaan arag haddaba alla subxaanau watacaala uu isugu keen lamaaneeyey min raxmatihi alla raxmadiisa darteed yujcala lakum idinku yeelay alleyla habeenkii wanahaar idinku abuuray litaskunuu inaad xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa walitabtaquu inaad dalabtaan min fadlihi risqigiisa maalinta walacalakum tashkuruuna aada ku shugridaan markaa ilaahay habeenkiiyo maalintii wuu isuu keen lamaaneeyey habeenka waa la raaxaysan maalintiina waa la shaqaysan oo risqigaa la raadsan marka meeshan alleyla wanahaara marku litaskunuu fiih waxay yidhaaheen tartiib weeye oo litaskunuu fiihidu waa habeenka litabtuquu min fadlina waa maalinta sidaas u kala horeeyaan baa loo kala celinaya marka allah raxmadiisa subxaanau watacaala habeenkii maalintii gusuukii la maaneeyey maalintii waad shaqaysanaysaan habeenkiina waad raaxaysanaysaan dee ku shugriya markaa lacalakum tashkuruun alla wuxuu sidaa u yeelay inaad ku shugridaan oo nicmadiisa ku shugridaan shukriguna waxaa weeye shukrigu wuu yahay shukriga carabka waa laga shugrii karaa qalbigana waa laga shugrii karaa waa inaad daacada badiso wey shukrigu waa inaad daacaysato ood allaha ku kalsoonaatood ku xamdida wey shukrigay ka tahay daacada oo la badi yahay wa min raxmatihi alla raxmadiisa darteed yujcala lakumuleyla habeenka idinku sameeyey iyo wannahaara maalinta litaskunuu inaad xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa ood raaxaysataan ood seexataan welitabtaquu inaad dalabtaan min fadlihi risqigiisa maalinta iyo walacalakum tashkuruuna inaad alle ku shugridaan yoma maalin mar kalaa lagu celiya dhowr goor bayna soo martay yoma maalin balxus yunaadiihim alla uu u dhawaaqay fayaquulu u dhihi ayna shurakaai ila wadaajiyayaasha aad ila aladiina kuwii kuntum adayn tazcumuuna kuwa sheega inay idin anfacayaan xaggey u kaceen marka hadda ilaahay baa la hadli baa laleeyahay meelaha qaarkoodna laa yukallimu llahu ilaahay la hadli maha yeelay meelaha qaarkood way badan tahay qiyaamada waktigeedu markaa la hadalka aan lala hadlayn waa hadal wax u tara yaan lala hadlaynin marka tanu waa taqriic waxaa la yidhaha waa qalbi dilaacin marka sidan la leeyahay cilmi la weydiin maayo xaggey u kaceen cilmi ahaan loo weydiin maaye iyagaa qalbigooda lagu xanuujinaya wey ويوم مال بالشيء يناديهم الله أولنا واقف يقولوا أوله أين شركائي كوي إلى وذاجين جبتين أوي الذين شركائي كنتم أذاهدين تزعمون قوة الشيء إنه إذن أنفعيه ونزعنا قيامه بأن لتاقنيه وانكسوا صارنا من كل أمة أمد والبشهيد كم مرخاتكعة أمد والبرسول كذب على صو صاري فقلنا وحانو دي مركا رسولك ما يدي سوى قارسيه ها أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ummadaha kale intooda badani nama soo gaadhsiinin bay dhihi maa jaanaa min bashiirin walaa nadiir bay dhahayaan faqullaa waxaanu dhihi haatuu la kaalay burhaanikum waa kaa diideen ambiyadii bal xujadiinii keena wixii aad marteenoo baadil ahayd bal daliil keena facalimuu waxay ogaanayaan goobta marka la joogo ana alxaqa xaqu lilaahi alla inu sugnaaday xaqii diinta ahaa la soo dejiyey in alla leeyahay wadalla waxaa ka lumi canhum xaggooda maa shaygii kaanu ahayeen yaftaruuna kuwii been abuurta waxay dhihi jireen kuwanaa noo shafaaco qaadi iyo kuwana wadadii xaq ahaydna marinaya kuwanaa noo dembi dhaafi kuwanaanu baryaynaa waxay dhihi jireen meel ka celi waamahay waa kaan soo maray kuwii iska beriyeeliba annagaba nima ina caabudi jirin bay dhihi hana sheeganina wey meeshay soomaalidu tidhaa hana sheegani waa meeshay soomaalidu tidhaa wey ruuxa ugu xun ciilka ugu daran ruuxa la yidhaha sheeganin bal waran ciilkuu qabayo goon waa sidii oo kale wey allah wuxuu leeyahy wanazacnaa waan ka soo saaraynaa min kulli ummatin ummad walba shahiidan kii ku markhaati kici lahaa sida ugu saxiixsan waa rasuulka ummad walba rasuulkeeda faqullaa waxaanu alla dhihi buuhi haatuu la kaalay buraarikum xujadiinna la kaalay facalimuu waxay ogaanayaan goobtaa markay joogaan ana alxaqa xaqu lilaahi alla inuu u caabuditaanka midka mutay ka rususha soo diray inuu alla yahay bay garanayaan wadalla waxaa ka lumi canhum xaggooda maa shaygii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwii been abuurta qiso kaloo nabiyulaahi muuse soo martay baa lainoo sheegaya ina qaaruuna ninka qaaruunihi kaana wuxuu ahaa min qowmi muusa muuse qoomkiisu ahaayo ree banu israaiil ahaa fabaqa caleyhi wuu ku kibray madaxuuseenu taagayo wuu ku jeesjeesay waataynaahu waxaan siinay buu alla yidhi min alkunuusi xoolo xaggood maa shay ina mafaatixu furayaashiisu la tanuu'a ee cuslayn bilcusbati jamaaco oo uluquwati xoog u saaxiiba id wakti bay ahayd wakhtigaasi qaala lahu qowmuhu qowmkiisii ay ku yidhaahdeen laa tafrax war ha farxin farax kibir weeye faraxa kale caadiga ah maaha waa farax kibir in allaha alla subxaanahu watacaala laa yuxibu ma jecla alfarxiina kuwa farxa ma jecla oo kibre eh war ha farxinoo farxadda iska daa bay yidhaahdeen wabtaqi dalab bay yidhaheen fiimaa ataaka allaahu alla wuxuu ku siiyey addaara alaakhirata daarta aakhira waxaanuu alla ku siiyey ku dalaboo ku janno gal oo sadaqayso oo alla caabud walaa tansaha iloobin nasiibaka sadkaaga min adunya adduunyada aad ku leedahay sadka aad meeshan waxa weeye aakhiro ku kasbo xoolahan aad hayso sadkii aad adduunyada kulahaydna cuno ab oo cab oo ku raaxayso sid intaad adduunyada ku lahayd way kuu banaan tahay ku ahayd intaa isticmaal ku raadso aakhara ku raadso adduunyadana ha ka qatanaanin adduunyada ka raaxaysa wey saasay ku yidhaahdeen qaaruunkaasi waxaa soomaalidu waxay tidhaahdaa xoolaha baasoon qanicaadka lahayn waa maal qaaruun bay soomaalidu yidhaahdeen sida ninkaa qaaruunka xoolihiisu qanicaad u lahayn waa masalo jirta wey waa maal qaaruun waxaasi baa marka waxay ku yidhaahdeen qaaruun ninka la yidhahdo qoomka muuse wuu kibray wuu dulmiyey wax walbuu sameeyey xoolihiisa waxaa culay furayowdka keliya yaa afartan baqlood ba yaa lagu rari ama konton baqlood baa lagu rari oo wada xoog leh furayaashu waxay ka samaysnaayeen baa layidhi harag harag lo-aad bay ka samaysana halkii furaba khasinad buu fura u ahaa marka furayaasha intaa leeg intee khasinadood wey marka yaa qaadi kara intaa khasinada yaa qaadi kara furayaashoodii keliya yaan jamaacad dhan oo gaadiidihii yayna qaadi kareen oo in badan lagu rariyo ugu yaraan afartan baa lagu raraya intay leegihiin marka xoolahaas marka waxay ku yidhaheen qoomkii wanayoha ibri kibirada iska daa ilaahay ma jecla subxaanau watacaala dadka farxo oo farax kibir farxee waxaan alla ku siiyey aakhare ku dalabo aakhare ku gaad isla markaana nasiibka adduunyada aad ku leedahay oo inaad ka guursato oo cabto oo cunto ha iloobin taa qudheeda waa lagu fasaxay bay ku yidhaahda qaaruun waa ninkaa wey nabilaahi muuse ina adeerki wey qaaruun binu yashar binu qaahis nabi muusena nabi muuse binu cimraan binu qaahis binu laawa binu yacquub binu isxaaq binu ibraahim wey laawa waa qoyskii nabanimada wey bani laawa yahuudaana waa qoyskii boqortooyada wey qoladan reer banu israa'iila marka waa ina adeerki waa qaaruun binu yashar binu qaahis iyo muuse binu cimraan binu qaahis wey waa ilmo adeer walaashina wuu qabay baa layii marka marka hore dee wuu qumanaayey markii lasoo tallaabo siinay la yimid oo ardu falastiin la yimid yuu kibray oo madaxa kor itaago xoole alla siiyey ina qaaruuna ninka qaaruuni kaana wuxuu ahaa min qowmi muusa muuse qoomkiisuu ahaa fa baqaa calayhim wuu ku kibray oo kor buu isu qaaday oo wuu yasay waataynaahu maa shay ina mafaatixu furayaashiisa oo keliyihi la tanuu'u ay cuslayn bilcusbati jamaaco uliquwati xoog u saaxiiba bilmatan afartan baqlood oo kale iyo dadka qaarkood yidhaahdeen id wakti bay ahayd waktigaasi qaala lahu qowmuhu tolkii ay ku yidhaahdeen laa tarfax warha farxin farax kibir ha farxinin yaho in allaha alla laa yuxibu ma jecla alfarxiina kuwa kibra albadiriina kuwa kibra ma jecla alla subxaanahu wa wabtaqi dalab fiimaa ataaka allaahu waxaa la ku siiyo hanti ah addaara alaakhirata daarta aakhira ku dalabo inaad ku janno gasho uga shaqee oo sadaqayso oo adigu ku xogayso oo ku daacayso walaa tanse ha iloobin ha ka tegin macnaha nasiibaka sadkii aada lahayd minadunya adduunyada aad ku lahaydo dee inaad ka guursatood cabto ood cunto ood guri ka samaysato waa lagu ogolyahay waaxsin amaa axsana allahu ileyka siduu alla kuu samafalay war dadkan baaha uu samafalo fuqarada wax sii sida adigaba hantidan kuu siiyey adiguna dee samafal ilahay baa kuu samafalaye shukrigeedii la imow bay yidhaahde innagana hadda sidoo kale wey qofka ilaahay hanti siiyo waa inuu sadaqaysto oo ummadda fuqarada ah uu ku sadaqaysto inuu cuno oo guri ka samaysto oo ka guursado oo waa loo ogolya wax dhiba male taasi wa axsin samafal kamaa axsana siduu u samafalay ilayka adiga xaggaaga walaa tabqi had raadinin alfasaada fasaad fi lardi dhulka fasaad gaalnimo iyo shar iyo wax daran war dhulka ha raadinin baa layi laa tabqi fasaada fasaad ha raadinin fi lardi dhulka dhexdiisa in allaha al subxaana wa tacaala laa yuxibu ma jecel almufsidiina kuwa wax fasaadiya alla ma jeclo fasaadka gaalnimada kow ka ah iyo dhibaatooyinkii kale oo dhan qaale wuxuu yidhi markii sida turkiya u waaniyeen iyagoo daacad u ah inamaa utiituhu xoolaha waa laysiiye calaa cilmin cilmi oo cindii aniga agtayda ahaad oo allah baa wuxuu og yahay inaan mutay buu og yahay oon u cunamo markaasuu alla leeyahay walam yaclam miyaanu ogeyn ana allaha alla ahlaka inuu halaagay min qablihi isaga horti min alquruuni qarniyaal man dad huwa isagu ashaddu ka xoog badan minhu isaga ka xoog badan quwatan xagga xoogga wa agaru ka badan jamcan xagga xoola uruurinta ama jamcan xagga laadheeranimada walaa yusalu lama weydiiyo can dunuubihim damiyaalkooda almujrimuuna qiyaamaha markii la tago dembigooda lama weydiiyo dadka mudlim in si kale loo xumeeyo mooye awey waxaad caabudi jirteen sidaa in la yidhahdo dembigiinu muxuu ahaa iyo waxaan ma samayseen midna la dhihi maayo dadka muminiinta waxaa la dhihi dembiga noocaasa ma samaysen kaama samaysen markuu qirto yaa loo sheegay in loo dembi dhaafo kitaabkiisa midigta laga siin muminiinta laakiin gaalada cidi wax su-aali horey naarta ka galayeen oo looga kaxaynaya dembigii waa ku cad waa hadda dacwada la keeno xafiiska la keeno oo dembigii lagu daba oo kale saasoo kale wey wuxuu yidhi ninkii qaaruun ahaa cilmi aniga agtayda ah yaan xoolahan ku helay siyaabo badan bay culammadu ku fasiraan anigaa ganacsi ku keenay qoli waxay kiimiyadu yaqiinay kiimiyadu marka waa baatil wax jira ma kimiyada macnaheedu waxaa weeye dhagaxa iyo waxaasu dahab ka dhigi karaa intuu wax sameeyo farsamo sameeye yuu dahab ka dhigi karaa culimadu waxayna waa baatil wax shay bedeli karaay ma jiro awliyada karaamadeed qofka weliga ah karaamadiis hadduu intuu ilaahay baryo dhagax meeshaa yaala ilaahay lacagu uga dhigi karaa qofka weliga oo ah. bilmatel ninbaa qof faqiira yaa u yimid isagoo waxba yu yuu baryey dhagax intuu qaaday oo saa gacantiisa ugu rogrogo ilaahay barya yuu dhiiba dahab bayba u noqotay awliyada way u noqon karaan laakiin qof isagu sanco ku bedeli karaa ma jiro waa baatil marka taas marka wuxuu ujeedaa cilmi agtayda dee waan ganacsaday oo anigaa shaqaystay oo ganacsigaan aqaana ama ilaahay baa og inaan u cunamo oo raginimadaa le fiicnidaa leeyahay allah baa og oo ilaahay baa isiiye buu marka waxaa la leeyahay alla wuxuu leeyahay miyaanu ogeyn in isagoo horti qarniyaal la halaagay huwa isaga ka xoog badan xagga awooda oo ka xoolo badan oo ka laandheeraysan in la halaagay ma waanu ogeyn yaa alla leeyahay subxaana watacaala marka xoog adigu aada leedahay uguma faani kartid alle hortiisa xoog aada leedahay kuma faani kartid oo waan xoog badnaaho sidanaan o ma dhihi kartid ilaahay hadduu ii idno saasaan yeeli laakiin saasaan yeelha dheh qaala ninkii qaaruun ahaa utiituhu waa la isiiyey xoolahan calaa cilmin liajli cilmin cilmi darto cindii aniga agtayda ganacsigaan aqaana calaa cilmin cindii oo cilmi anigu aan leeyahay ilaahay baa og inaan qiimo badnahay alla wuxuu leeyahay walma yaclam yuuna ogeyn ana allaha alle qad ahlaka inuu halaagay min qablihi isagoo horti min alquruuni qarniyaal man dad huwa isagu ashadu ka xoog badan minhu isaga ka xoog badan quwatan xagga awoodda wa ka badan jamcan xagga maal uruurinta walaa yusalu lama weydiiyo can dunuubihim dambiyaalkooda almujrimuuna weydiin qalbi dilaacina mooye weydiin cilmi ah oo ma samayseen ma samayseen ma la weydiinayo faqaraja wuu soo baxay maalin maalmaha ka mid a ah calaa qowmihi tolkii fii ziinatii quruxdiisii qaala aladiina kuwii waxay dhaheen yuriiduuna doonayey alxayaata adunyaa noloshaan dhow oo adduunyada jeclaa muslimiin bay ahaayeen yaa layta lanaa hadduu noo inahu qaaruu laduu xadlin dheef midu saaxiiba wey cadiimin oo weyn maalin ciiduu soo baxay quruxdiisii buu soo baxay wuxuu soo fuulay intaasoo faras intaasoo baqlood intaasoo khaadim intaasoo addoon intaasoo xoolihii dharkii oo wada la wada qurxiyey yuu la soo baxay uu dhoola tusanayaa wuu soo baxay marka wuu tusayaa dadkan tusayaa inuu heerka gaadhsiisan yahay marka qoladii yar adduunyada jeclayd baa waxay yidhi alla haddaad sidan oo kale oo waxaa all waxaa isaga alla siiyey hadduu allana siin lahaabay waa nin aada deef badan u ah, bayna xasina dhowr kamashaa la yidhaha oo kale xasadka waxaa la yidhaha inuu doonto inaad doonto in ruuxa waxa uu haysta uu ka zuulo ka baaba xasadku waa kaa iyagu mayna xasin ilaahu isagoo kale ayaa naga dhigan kamasha af soomaaliga lagu yidhaha uu kantay saasay yidhahaan qoladaasi fakharaja wuu soo baxay calaa qowmihi qowmkiisii fii ziinatii buu soo baxay wixii rakuub ahaa la fuulayey iyo wixii dharaha qurux badnaa wixii khaadimiin ahaa wixii wixii oo dhan buu la soo baxay qaala aladiina kuwi waxay dhahay yuriiduuna doonayey yani jeclaa alxayaata dunyaa noloshaan dhow hadda muminiin bay ahayn reer banu israiil bay ahayn yaa layta inahu qaaruu laduu xadin dheef midu saaxiiba wey cadiimin oo weyn wa qaala ladiina ku waxay uutul cilmi cilmiga lasiiyo caqliga lahaa waylakum warhoogooyin sawaabullaahi alla sawaabkiisa khayrun ka khayr badan liman buu uga khayr badan yahay aamana rumeeye wa camila camal fale saalixan camal wanaagsan walaa yulaqaahaa lalama kulmiyo kelimadaa xikmadda ah ila saabiruuna kuwa sabray mooyaane waxaa kaloo lagu jannada lalama kulmiyo ila saabiruna kuwa sabra mooyaane sawaabullaahi khayrun ilan waa jannadii buu sheegay sawaabullaahi khayr khayrkaa iyo sawaabkaa alle qolada sabro unbaa la kulanto oo hesho wey qoladii cilmiga lahayd oo caqliga lahayd oo wax fahamsanayd waxay yidhaahdeen war gabla mooye sawaabka allah ka fiican qofka muminka uga fiican sawaabka allana qof sabir mooye qof kale ma helo saasay ku yidhahdeen qoladaa horen haddama xaysina ogow way yar dhodhowaayeen wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen uutulcilma cilmiga la siiyey weylakum hoogooyin sawaabullaahi ilaahay sawaabkiisa oo jannada ah yaa khayrun ka khayr badan liman aamana qofka rumeeyo uga khayr badan yahay wa camila camal falay saalixan camla wanaagsan walaa yulaqahaa sawaabkaa lalama kulmiyo ila saabiruun kuwa safra mooyaane fakhasafnaa waan la goynay qaaruun bihi qaanuun iyo wabidaarihi daartiisa alarda dhulkii famaa kaana uma sugnaanin lahu isagoo min fiatin jamaaco oo yansuruunahu u gargaara min duuni illaahi alle keyrkii ah wamaa kaana manuuna ahaanin min almuntasiriina kuwa gargaarsamo isagu isdifaaca dhulkii baa lala gooyey isagii daartiisiiba wax u gargaaraya iyo wuxuu gurman midna male waxaa buu u yimid gabadh buu intuu faraxumeeyey oo lacag badan siiyey bui waxaa tidha markuu shirka muuse joogo muuse ay faraxumeeyey oo urkan muusa la dheh saadheh buuhi lacag xoolo badanna wuu siiyey nabi muuse oo shirkii jooga yay gabadhii tihi muuse ay faraxumeeyo sidanay galay nabi muuse wuu gariiro wuu yaabay intuu laba ragcadood tukaday yuu yihi gabadh yahay ilaahay badda inoo kala jeexay oo fircoon idinka soo nabadgeliyey baa kugu dhaariyey runta sheeg bu haddaad allah igu dhaarisay ninkaasaa lacag isiiyey oo sidaa dheh yidhi bay tihi wa ana astakfirullaha wa atuubu ila allah bay tihi ilaahay baan ka qufnaan dalbi waana u tooba keenay bay tihi markaasuu ilaaha baryey markaasaa layidhi dhulka amar sii dhulka amar sii markuu amray buu la go'day halkaa markuu joogu muuso muuso u cawday muuse waxaa lool adag bu wuu u nixi waayey marka waxaa la yidhi waxaa la yidhi qisada waxay sheegaysaa allah wuxuu yidhi dib dambe dhulka amarkiisa ruux dambe u dhiibi maayo muuse waa calool adag buu ahaa aada u calool adag bu oo adag bu nin adag buu ahaa marka sababka uu u halaagsamay saasay ahayd sababka u halaagsamay loo habaaray saasay ahayd waxaa kaloo muuse oo xadiis saxiixa ah, muuse dee gooni buu u maydhan jiray meel gaaru ku maydhan jiray markaasay waxay yidhaahdeen oo qaaruun faafiyey sheeluu leeyahay bay dhaheen muuso saasuu dadka agtiisa ugu maydhan laayahay haddee isma qaawin karo isma tusi karo dharkii intuu iska dhigay isagoo meel cilaa jooga yu dhagax dusha ka saaray dhagax baa la cararay uu ka daba orday yaa xajaru sawbi yaa xajaru sawbi dhagaxi suu ordaya boqoladii dhex galay way arkeen marka inuuna muuse una ceeb lahayn way arkeen marka xadiidku wuxuu sheegayaa dhagaxii buu u la dhacay qad qad buu xadiidku saasood ugu yaraan toddoba goor yuu la dhacay dhagaxii taasuna waa qiso jirta taas taas iyada waa run marka sababku u gadoomay waa sida fakhasafnaa waxaan la goynay bihi qaaruun iyo wabidaarihi daartiisii alarda dhulka famaa kaana uma sugna lahu isaga minfacatin jamaaco oo yansuruunahu u gargaaro oo min duunillahi alla keyrkii ah wamaa kaana mana aha isagu min almuntasiriina kuwa gargaarsamay nabilahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam qaaruun ma uuna dhihin wuxuuse sheegay nin dhulka lala gooyey intuu cuquubo sameeyey oo ilaa hadda sii qabqablayn oo dhulka sii dhexulaya nabigaa sheega waa run midaasi laakiin waa qaaruun muuna dhihin nabigu caleyh isalaatu wasalaam wa asbaxa waxay ahaadeen aladiina kuwii tamanow tamaniyayey makaanahu meeshiis yaa meeshiisana bil amsi shalay yaquuluuna kuwa yidhaahda way ka anallaha way waa yaabe kaana allaha liana alle ilaa yabsudu risqa risqiga wuu u lama yashaau qofku doono min cibaadihi oo qiimo risqiga ballaadhintiisu qiimad uu qofku leeyahay ma aha wayaqdiru waanu ku cidhiidhiyaa qofkuu doono risqiga ballaadhintiisu ilaan ma aha fiicni uu leeyahay cidhiirigiisuna ma aha qofku xumi uu leeyahay lowlaa amana allaahu haddaan ana lagu galadaysan lahayn calaynaa dushayada oo nabadgeliyana siin lahayn lakhasafa binaa wuu nala goyn lahaa way kaanahu way liannahu shaniga jiraa waxaa weeye laa yufliu kaafiruuna gaaladii lama guulaystaan weydaasi icraab badan bay culimmadu keeneen icraab ugu yaraan toban icraabood bay u keeneen marka sidan inagu aan ku laqmaynay yaan ka doorano way waa tacajub waa weydan dadka soomaalidu way way yidhaahdeen waa tacajub marka kaanaduna waa tii tashbiihda ahayd marka khabarkeedu markuu mushtaq yahay waa xaqiiqo wey marka waa cilo wey markuu qoladii shalay tamaniyeysa shalayda waxaa laga wadaa hadda ka hore wey markuu ziinada la soo baxay iyo markan dhulku la go-ayo muddo dheer baa udhexaysay laakiin shalay waktigii tagay unbaa looga jeeda kuwii shalay inay waktigii shalay oo kala tahayna waa suuragal oo sidaasayna u eg tahay fada markii la eego qoladii shalay tamaniyeysay ee ilaahu meeshiis sidiisoo kale yaa naga dhiga lahayd waxay leeyihiin waa la yaabe ilan alla subxaanahu watacaala risqiga ninku doonu u ballaadhiya addoomihiisa ka mid a ee fiicniba maaha ile risqi ballaadhku kuu doonana wuu ku cidhiidhiyaa xumiba maaha ile risqi cidhiidhigu haddaan allana na nabadgelin lahayn wuu nala goyn lahaa oo sidiisoo kale nalaga dhigo dhulkaa nala goyn lahaa asbaxa waxay ahaadeen aladiina kuwii tamanow tamaniyaya makaanahu meeshiisa inay sidiisoo kale noqdaan bilamsi shalay yaquuluuna kuwa yidhaahda way yaab weeye kaana allaha liana allaha alle yabsudu risqa risqigu ilaan u ballaadhiya liman yashaa qofka dooma cibaadi ila risqi ballaarintu fiicniba ma aha wayaqdiru wuu ku cidhiidhiyaa liman yashaa risqi cidhiidhintuna xumin ma aha uu qofku muhaan yahay u ihaanaysan yahay lowlaa amana allaahu allah haddaan nagu galladaysan lahayn calaynaa dushayada oo khayrna siin lahayn oo sidiisa uu naga dhigi lahaa lakhasafa bina wuu nala goyn lahaa dhulka way kaanahu way waa yaabe kaanahu lianahu ilaa shanigu laa yufliu kaafiruuna gaaladu ma guuleystaan allah wuxuu leey tilka daaru laakhiratu daartaa aakhiro ee khayrka badan ee qofkii u shaqaystaa uu gelayo sidii iyadoo horteenna taagan baa lainoo ishaaraya tilka taa addaaru ee daarta alaakhiratu ee dambaysa najcaluhaa waxaan u yeelay liladiina kuwii laa yuriiduuna aan doonaynin culuwan kibir aan doonaynin filardi dhulka ay ku kibiraan walaa fasaadan waxbi'inna aan doonaynin walcaaqibatu cidhibta wanaagsan ee aakhiro lilmutaqiina kuwa allahoogada ka baqay u sugnaatay bal waxaad isku daydaa inaad mutaqiinta ka mid noqoto isku day mutaqiinta inaad ka mid noqoto markaad laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullaahi aad tidhaahdo qalbiga ka rumayso awliyadii baad ku soo beertay marka daacadu marba markaad ka daaco badan tahay baad alle uga dhowdaad ka awliyeysan tahay ila weli macnihiisu waa qariib ila allah weli macnihiisu inaad weli kaamila noqoto isku day oo alle u daacadaada oo dhan allaad ugu dhawaanaysaa wey tilka taa qiimaha badanee laidinka soo sheekeeyey addaaru daar weeye tilka taa addaaru ee daarta ah tilka taa addaaru ee daarta ah, alaakhiratu ee dambe najcaluhaa waxaan u yeelayn ugu talagalay liladiina kuwii laa yuriiduuna aan doonaynin culuwan sarrayn aan doonaynin fi lardi walaa fasaadan waalcaaqibatu cidhibta wanaagsan lilmuttaqiina cali binu abi daalib baa ama alfasaad falaa nuriidu ama alculuwu fa fi nafsi shay yacni inuu qofku sharaf yeesho oo dharkiisa iyo gurigiisa iyo uu xaragoodo taas ma fasaadba ma culuwiba maya waa dabiici taas nin baa nabiga u yimid yaa rasuulallah waxaan jeclahay buui inuu dharkayga iyo xaalkayga oo dhani qurux badnaado taasu kibir ma aha markaad alla caabudayso dhar quruxsan xidhoo guri wanaagsan galo gaadiid fiican samayso wey taas kibir ma aha waa dadka yasto radulxaqi weeye e, iyo dadka yasidiisa weeyaan kamdunaas wa radulxaq wey kibirku waa taa inaad xaqana radido dadkana yasto kibirku waa ka ee inaad xaragoto ood dhar fiican qaadato ood meel fiican degto kibir ma aha taas way fiican tahay wey allah wuxuu leeyahay man jaaa qofkii la yimaada bilxasanati wanaag oo laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuullahi horseed u tahay kelimadan uu yidhi ee eh, khayrka wax ka khayr badan baa la siino allah abaal marinaya oo u laablaabaya isagu kelimaduu qofka bani aadamku yidhi waxa alla siiyey baa ka khayr badan oo uga khayr badan da waa laablaab wey waman jaa qofkii la yimaada bisayiati xumaan falaa yujaa laga abaalmarin maayo aladiina kuwii camilu sayiaati xumaanta sameeyey ilaa maa shaygii mooye kaanua yacmaluuna kuwa camal fala allah raxmadiisa baldhaw khayr qofku markuu sameeyo ugu yaraan toban goor baa loo laablaabay ilaa toddoba boqol ilaa maa laa xisaab allah inamaa yuufa saabiruun ajarhum xisaab dadka sooman baa soo gelay laakiin xumaan qofku markuu sameeyo intii keliya unbaa laga abaalmarin hadduu ka tooba keenana waa sideeda ilaahay dee towbada waafajiyo intii unbaa laga abaalmarin waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam khayr u qastaa oo qalbiga ku qabto oon waa loo laalaabay toban baa la siin toban goor ugu yaraan shar ninkii u qasta oon samaynin waxba loo qori maayo hadduu sameeyana intii keliyun baa loo qori alla raxmadiisa dhowr man jaaa qofkii la yimaada bilxasanati wanaag falahu waxaa u sugnaaday khayru wax ka khayr badan minhaa oo sawaabka alla hade waa fara badan yahay waman jaaa qofkii la yimaada bisayiati xumaan falaa yujaa laga abaalmarin maayo aladiina kuwii camilu sayiaati xumaanta sameeyey ilaa maa shaygii mooye kaanuu